aan kusoo jirnay kitaabkii qatlu sharxu qatli nadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay jawaasimta wuxuu yihi shiiku walow kaana almutaqadimu nafyan aw khabaran muhbatan walow kaana hadduu ahaado almutaqadimu midka hormaray nafya nafya hadduu ahaado aw khabaran ama khabar uu ahaado khabarkoo muhbatan la sugay lam yujz lam yujzam la jesmin maa alficlu ficilka bacdahu bacda almutaqadimi midka hormaray ka gadaal horay nasbi waxaan soo ogaanay haddii nafyi hormaro ficil mudaaric ka gadaal maro nafyi maxdiyaa hormaray ficil mudaarica ka gadaal maray ficilkii fa-a la xariirsatay waa la nasbinaya hadda haddii nafyi hormaro oo fa-du ay ka dhacdo la jasmin maa taas waa ku kala duwan yihiin waa in dalab hormaraa nafyiga halkan kuma jiro tan kaleeto horay waxaan u soo ogaanay marka dalab hormaro dalabka waxaa shardi ah dalabka waxaa shardi ah inuu ahaado dalabun bilficil markaasaa ficilka ka dambeeya fa la xidhiidsata la nasbiya kan waxa weeyaan dalaboo dhan waa isku mid wixii dalaboo hormara ficilka mudaaracoo ka dambeeya haddaan fa la xidhiidsan waa la jasmina hadduu rabo walow bilafdi lkhabar ba hada dalab Ah, walow bilafdi khabarba ha ahaado darab inuu hormaro unbaa shardiya haddii laakiin khabar muhbat uu ka horeeyo oon darab ahayn khabar caadiya oo aan muhbat ah oo aan ahayn dalabun waxa weya khabarun bilafdi eh, kabar dalabun bilafdi lkhabar hadduusan ahayn ee khabar caadiya uu yahay ficliga ka dambe la jasminma ila dalab ma hormarin in dalab hormaraana shardi aheeda walow kaana hadduu ahaado almutaqadimu midka hormaray nafya nafyi ow amase khabaran khabarkoo muhbatan la sugay lam yujzam ilficlu ficilkii la jasmi maa bacdahu bacda almutaqadim kan hormaray ka gadaal ma la jasminayo maxaa yeele lianna sixata aljasmi taqtadii an yakuuna saabiqu sababa jasmaha horay waan usoo ogaanay waxaa shardi uu ku ansixi karaa saabiqu inuu sabab yahay oo ficilkan la jasmina musabab ficilkan la jesminaya waa inuu musababun can isaabiqiya shayga hormaray waa in laga sababeeyey haddii shayga hormaray la anfiyeyba hadde nafyi ficilku kama sababoobi karo khabar mufbadana kama sababoobi karo shardina waxa u ah marka ficilkan la jesmadiisu ansaxaydo waxaa shardi ah an yakuuna saabiqu sababa marka maxamed xudi waa ku yidhi liana sixata aljasmi taqtadii an yakuuna saabiqu sababa jasmaha ansixidiisa waxay keenaydaa saabiqu inuu sabab yahay ficilkan la jasminana uu yahay musadab falawow midka horeeya oo nafyi hormaray ah naxwu maa taatina noo imaameydid tuxadithunaa xaalo aada noo sheekaynaydo aada leedahay waa xaalayne ma banaana inaad jasmido maa taatinaa noo imaameydid nafyaa hormaray haddii fa-u la xidhiidhsato waa la nasbi jiray soo maahan hadda fa-di waa dhacday ma la jasminayo ah, la jasmima maxaa yeelay cadamu lityaan laysa sababan bitaxdiid ah, haddii ityaankii la anfiyey anfinta la anfiyey cadamulityaan ma wuxuu sabab u noqon kara xadiid qofkii hadiiba laga anfiyey ityaankii say ku dhacay inuu kuu sheekeeyo ah. marka shardina maxay marka la jasmina mudaaricaanu inuu noqdo musabab can isaabiq ficilkan mudaarica waa inuu noqdo mid laga sababeeyey saabiqa dalabka saabiqa hadda waaba la anfiyey ityaankii anfinta ityaanka la anfiyaa sabab u noqon maya in qofkan ku sheekeeyo waa xalaynay marka maa taatinaa noo imaamaydid tuxadiunaa xaalo aada noo sheekaynaydo aada leedahay birafci tuxadiunaa wadalika mihaalkaasu birafci tuxadiunaa tuxadiunaa la rafcinteeda ayuu ku sugnaaday rafcan rafcana la rafciyo rafcahaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah walaa yajuusu ma banaana laka adiga kuma banaana ayuha daalib jasmuhu tuxadiunaa la jasminteedu ma banaana walaa yajuusu ma banaana laka adiga daalibka kuma banaana jasmuhu tuxadithuna la jasminteedu ma kuu banaana waqad kalida waxaa ku qaldamay fii daalika jasmahaas saaxibu ljumal kitaabka jumalka ahe naxwaha kii tafsiirka maaha kitaabka naxwaha ee jumalka la yidhaahdo shiiqii alifoo zajaaji ahaa shiiqaasaa ku qaldamay saaxibuuljumal waa zajaaji zajaaji ayaa ku ya jamel eh, jumal jumal waay jamel maaha tafsiirkii maaha waa naxwo midkaan saaxibu ljumal kitaabkan la yidhaahdo jumal oo naxwaha ah kitaabkaas shiiqa u saaxiibka ahaa oo zajaaji ahaa shiiqaasaa ku qaldamayo asagu jasmiyey wathani kii labeeyey oo ah ayadoo khabar hor maray khabaraa hormaray khabarkiina waa muhbat macnihiisuna dalab maahan ayadana lama jesmi karo naxwu anta adiga ta'tinaa waad noo imaaneen tuxadiunaa xaalo aad noo sheekaynayso anta adiga ta'tiinaa waa noo imaaneen tuxadiunaa xaalaad noo sheekaynaydo lama jasmi karo tuxadiunaa sababtoo ah dalab kama hormarin in dalab hormaraana shardiyaheed dalab inuu hormaraa shardiyaheed marka wax la jasmina dalab inuu hormaro ayaa shardi aheed oo waxa weeyaan marka dalab hormaro oo uu ficil mudaaric ka gadaal maro jazana loo qasdo markaas ayaa la jasminaya ficil wadalika tuxadithunaa birafci tuxadithunaa wadalika mithaalkii birafci tuxadithunaa tuxadithunaa la rafcinteedu ku sugnaado rafcan rafcana la rafciyo rafcahaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah bitifaaqi naxwiyiina naxweeleyda iswaafiqintoodana waajib ku ah bitifaaqi naxwiyiin naxweeleyda iswaafaqitaankooda ayuu ku waajibay rafcahaas ilaa mada hormarin dalabe wa amaa qowlulcarabi carabta hadalkooda oo ay yidhahdeen itaqallaaha mru'un qof ilaahay ha ka boqo facala khayran khayr ha sameeyo yuthab huwa qofkii waa la abaal marinaa calayhi cala lkhayria laga abaalmarinaa biljasmina ay kula qowleen fa wejhuhu jasmahaas wejkiisa ana ittaqalaaha ittaqallaaha iyo wa facala facala wa in kaanaa walow kaanaa haba ahaadeen ficleyni laba ficil labada ficiloo maadiyeyni laba maadi ah labada ficiloo daahirumaa daahirkoodu alkhabaru khabar uu yahay ilaa laakin ana almuraada macnaha loola jeedo bihimaa labada ficil aalabu dalab weeye markii uu yidhi khabar hadduu hormaro muhbat ah ficilka ka dambeeya laman jasmi karee waa la rafcinaa nuxaaduna way isku waafaqeen wuxuu ka jawaabay ishkaal imaan kara carabta waxaa laga maqlay itaqallaaha imru'un facala khayran yusab suuradda marka itaqaa waa ficil maadi waxay u egtahay jumlo khabariya facala na waa ficil maadi jumlo khabariyaha u egta waxaad moodaa warku inuu yahay itaqallaaha alluu ka baqay imru'un facala khayran khayruu sameeyey yuhab haddana jes baan ka dambeey marka say ku dhacday wuxuu ku leeyahay jumladan oo ah itaqallaaha mru'un facala khayran lafdigu haba ahaado jumla khabariya laakiin macnihiiya dalab oo waxay la mid tahay yarxamuka allah waxay la mid tahay sala allahu calayh wasalam waxay la mid tahay walwaalidaatu yurdicna waxay la mid tahay walmudallaqaatu yatarabasna waa jumlooyinka la yidhaahdo khabariyatun lafdan dalabiyatu macna ah, jumlooyinka la yidhahdo faraha badan lafdigii uu jumla khabariya iska yahay laakiin macnuhu uu dalabka iyo kuwaas la mid tahay markaasuu yidhi wa amaa qowlulcarabi carab hadalkeed oo ay yidhaahdeen ittaqa allaaha mru'un qof ilaahay ka boqo adle dalabaad ka dhige ah, yarxamuka alla soo fiiriyo sala allahu allah u naxariistay maad ku macnayne se sala allahu allah unaxariis dalabaad ka dhige waana ficil maadiya sala allahu calayhi wasalam fiiri waa ficil maadiya haddii lafdiga suuradda la macnayna waxay noqon leeda sala allahu allah ku saliyey calayhi nabiga korkiisa wasalama allah nabadgelshay noqo le taasaas tiradaan saliba lama aadan iman sali adaa lagaa rabay qabar lagaa marbayo sheeka marka maba ahan macnuhu waxa wey sala llahu allah ku saliyo waa dalab waa dalab tanina taasay la mid tahay yarxamuka allahu markaad qofka leedahay hindhisay oo alxamdulilah yidhi ma khabara ilaaha kuu naxariisa miyaad leedahay taas waa adaa og in alla unaxariisaa ma aha waa duco yarxamuka allahu allah kuu naxariisa wlwaalidaatu yurdicna waa nuujeeyaan maaha qabar maaha qaar Ah. habeenkay dhashaba masaasad qaar afka ugelinay ooba iyagaba aan ogoleyba inay nuujiyaan marka khabar hadduu khabar ahaa lahadna hal midoo nuujayn lama arkeen ilaa khabarku ma baaqdo ilaah rasuul sheega maba ahane waa dalab gabadha laga dalbay ilmaha inay nuujiyo wlmudalaqaatu yatarabasna waa dalab waar ha sugeen weeye maaha waa sugaya qaar aan sugayna laad oo inta shalay la furcaawa guursaday oon ilaahay ka baqayn abar maahan abar haday ahaaleed hal gabaroo sugin adduunka laguma arkeen ilaa war haddii alla sheego sida alla u sheegay bisu noqda abar maahan ah, ma ahan abar ee waa dalab dalab wey marka jumladana waa nuucaas oo kaleeta khabar ma ahan qofa alla ka baqay maahan ee war ilaahay ha ka baqo wey waa dalab itaqallaaha murun qof ilaahay ha ka baqo facalaa khayra khayr ha sameeyo yufab huwa qofkii waa la hawaabinaa aleyhi calal yaa laga tawaabina biljasmi ay kula qawleen qowl carab ku tacalluji fa wajhu jasmahaas wejkiisii qaabkuu ku yimid ana ittaqa llaaha ittaqa allaaha wa facala facala wain kaanaa walow kaanaa haba ahaadeen ficlayni laba ficil labada ficiloo maadiyayni laba maadi a labada ficiloo daahirumaa daahirkoodu alkhabaru khabaruu yahay ilaa laakin an almuraada macnaha loola jeedo bihimaa labada ficil aطalaabu waa dalab walmacnaa macnuu waxa wey liyataqi llaaha allah ka boqo imru'un dhe mar walba adugu hamsada shaqalkaad saarto ra'dana saar maslada hore usoo sheegnay hore musoo sheegna kelmadii kaloo la socota hay ibnumun hay saas llaaha imru'un imra'an imri'in aada leedahay da raadu waxay raacee waxa weyn hamsada taasay raacayda taasay raacayda walyafcal khayran khayr ha sameeyo ra'daas marka xarakada saaran macrada maya imru'un ra'da xarakada saaran ha yaa qaba ixraab maaha yaase qabay waa ixraab si casharkaas waa lun garanay wa casharkaas waa baxsada walyafcal khayra khayr ha sameey hay cabdal ma lahayaa madab kuwaa madabkii dhahay waa icraab kufiyintu ah kufiyintu waa icraabay qabeen waa icraabay qabeen oo marka xaraf laba maxal laga icraabaya qabeen saasay kelimad laba maxal laga icraabaya qabeen laakiin qawlka raajixa kanu ah waa yahay liyataqi llaha marka waa dalab sooma jeeda imru-un walyafcal khayran facalan waa dalab sooma jeeda laamta waa lagugu tusaa macnaha wakadalika sidaasoo kale waxaa ahday qowluhu ilahay qowlkiisa tacala ilaah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi hal adulluku maynin tusiyaa calaa tijaaratin ganacsi tijaaradaasoo tunjiikum idinka badbaadine min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mu'limin jirka xanuujiya tu'minuuna billaahi allah rumeeya fiir jumladan khabariyada lafdigu yahay aada macno dalabyaa ka macnayne amarad ka dhige tuuminuuna billaahi allah rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya wa tujaahiduuna jihaada fii sabiili ilaahi jidkiisa ku jihaada biamwaalikum meelyaalkiina kula jihaada wa anfusikum nafafyaalkiina kula jihaada dalika almadkuuru kaas la soo sheegay oo min aliimaani billaahi wa rasuulihi waljihaadi fii sabiilihi bilamwaali waalanfus aa khayrun lakum inin khayr badan in taclamuuna kuwa khayryadaas fafcaluuhaa sameeyi ahaa jawaabkeena xaduufeeda fafcaluuhaa sameeyi ahaa yakfir lakum ya ha dhegeyso sugo sugo sugo ha ka hordege fafcaluuhaa sameeya khayrka haddaad garanaydaan yakfir lakum alla waa idin dhaafaa meesha laba jawaabaa la suga jawaabu shardi iyo jawaab darab in kuntum shardigan jawaabkiisii waa anagay soo qadarno hore ahaa maanta oran waxaan soo wadno tu'minuuna billaahi iyo watujaahiduuna dalabka ahaana dalab hormarayu ahayo yakfir taan laguma jasmiyo jawaabu dalab jawaabu shardiyo waa jawaab dalab marka laba jawaabaa meesha laga suga mid waa jawaabu shardiyo in kuntum taclamuuna intaan shardiyada jawaabay kaa rabta waa waanaga soo qadarayno fafcaluuhaa leh dalabkii aan soo hormarinayna jawaabuu kaa rabaa yakfir lakum anaga leh fajuziba waa la jasmiyey yakfir yakfiru waa la jasmiyey liannahu liannahu yakfir jawaabu waa jawaab jawaabkaasu liqowlihi ilahay qowlkiisa usugnaaday liannahu yakfir jawaabun jawaab inuu yahay darteeda loo jasmiyey waa dhihi karta halkaas ku taxaluji liannahu yakfir jawaabun jawaab inuu yahay darteeda loo jasmiyey jawaabkoo liqowli ilahi qowlkiisa usugnaaday tacala ilah waa sareeyaahe ilah uu ku qowray tuuminuuna billahi wa rasuulihi likownihi likownihi likownihi qowlkaas ahaanshadiisa darteed ayaa loo jasmiyey dhe haddana likownihi qownkaas alleahaanshadiisa darteeda loo jasmiyey yakfir oo uu yahay fii macnaa aaminu rumeeye wajaahidu jihaad in macnihiisu saas yaha loo jasmiyey wakadalika sidaasoo kale qowlu ilaahi qowlkiisa ahaday tacaala ilah waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi hal adullukumaynin tusiyaa calaa tijaaratin ganacsi tijaaradoo tunjiikum idinka badbaadinaya min cadaabin cadaab cadaabkoo aliimin mulimin jirka xanuujiya tuuminuuna rumeeya bilaahi ilaahay wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya wa tujaahiduuna jihaada fii sabiili illah jidka ilaahay ku jihaada biamwaalikum alyaalkiina kula jihaada wa anfusikumna fifyaalkiina kula jihaada daalikum kaas la soo sheegay oo min aliimaani billaahi wa rasuulihi waljihaadi fii sabiilihi bilamwaali walanfus a khayrun lakum inin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa garanaya haadihi alkhayriya fafcaluuhaa sameeya yakfir lakum waa idin dhaafaahe rabbiye fajuzima waa la jasmiye yakfir liannahu yakfir jawaabun jawaab inuu yahay darteed aa loo jasmiye jawaabkaasoo liqowli ilaahay qowlkiisa usugnaaday tacala ilah waa sareeyaahe ilaa uu yidhi tu'minuuna biاllaahi warasuuli watujaahiduuna likownihi qowlkaas alle ahaanshadiisa darteeda loo jasmiyey fii macnaa aaminuu wajaahidi uu yahay waa dalab hormaray xagga macnaha walayse yakfirti jawaaban jawaab ma ahaan lilistifhaami istifhaamka jawaab uma ahan hal adullukum maynan tusiyaa yakfir lakum haynin dhaafe sababto a maxaa shardi aheed ficilkan marka la jasmi karo an yakuuna sabab an yakuuna musadaban can isaabiq لأنa صحة الجزم أn ykuna saaبu sababn anagn لأna صحة الجزم أn yakuna saaبqu sababa markaas uu ansaxaayo jasmuhu waa shardi waxaa ah saabiqu waa inuu sabab u noqon karo ficilkan haddeer waxa weeyaan dalaalada oo la tuso dariiqa xaqa qofka in ilaah u dambi dhaafo sabab ma u noqee u noqome abujahl waa la tusay dariiqa xaqahed abulahab waa la tusay Oh, ubayd ibnu khalaf waa la tusay mushrikiin lcarab agarkood intii nabigu la hadlay dariiqa xaqa waa la tusay miyaa loo dembi dhaafo lama dembi dhaafin marka dembi dhaafku muxuu ka sababooba oo sabab noqona alimaanu biاllah wa rasuulihi wاljihaadi fii sabiilihi bilamwaali walanfus taasaa dembi dhaafku ka imaana amaa waxa weeyaan tusid lagu tusay abujahl baa la tusay abulah baa la tusay ubay ibnu khalaf baa la tusay ru'asaau quraysh waxa weeye ayaa la tusay mana la helin walaysa huwa yakfirkii jawaaba jawaab ma ahayn lilistifhaami istifhaamka jawaab uma ahayn lianna gufraana dunuubi dembiyaalka la dhaafidooda laa yatasababu inuusan ka sababoobin darteedaysan jawaab ugu ahayn can nafsi dalaalati tusida laftirkeeda bal iskaba daaye yatasabadu gufraanu dunuub waa sababooba can ilimaani waljihaad yuu ka sababooba haye su-aal adag yaa ka jawaabaya qofkaysan u diyaarsanan tan waa mid adag haye haye cabdal kitaabkii ahaa muwasil dulaab waxaan ku soo marnay in waxa weeyaan la dhihi karo istifhaamta istifhaamta oo tusidda ayuu ka ayuu ka sababooba saasaa loo jismina warkaas ma soo marnay haye xaal looga jawaab marka ilaa gufraan dunuub waxa weeyaan su su sababooba sababu sabab ayaa la dejiyey maqaamu sabab saasay jawaabtu sariix u aheed waxaa gufraanu dunuubka u sabab ah waa islaamnimada waxaa sabab u ah iimaanka iyo jihaad a ah, sabab u ah gufraanu dunuubka iimaanka iyo jihaadkana waxaa sabab u ah tusida laystusay ee haddaan laystusin iimaan iyo jihaad midna qofka laga heli maa daanba la tusin oo iimaanba loo sheegin iimaanna laga heli ma jihaadna laga heli maa marka sababkii qufraanu dunuubka oo ahaa iimaanka iyo jihaadka sababkaas booskiisa waxaa la dhigay sababu sabab ah, ilaa iimaan iyo qufra iyo jihaad maxaa u sababa dalaalada tusida ah, tusida u sababa markaasaa sababkii sababkiisi waxaa la dhigay maqaamu sabab saasaa la dhahaya haddana xaashiyada se muxidiin labada midaa ah inin baraarujinaya mhm, mida sidinka lakin xagga in kuga cadaan badneed aad aggaad uga soo dhergta walow lam yuqsad haddaan loola qastin bilficli ficilka ficilka alwaaqici dhacay bacda dalabi dalab ka gadaal aljazaa-u jaze imtanaca waxaa reebtoonaana jasmuhu ficilkaas la jasmintiisa walow lam yuqsad waxaan soo ogaanay waxa weeyaan fa fain saqadat ilfaau waqusida aljazaau juzima marka dalab maro ficilka mudaarica ka dambeeyana fa-du ka dhacdo loo qasto jaze jaza loo qastaana waa soo fasiro waxaa loola jeedaa ficilkan mudaaric waa inuu noqdo musabab can isaabic ah. saasaa la yidhi ka waran haddii ficilkan aan loola qastin inuu jaza u noqdo dalabka saabiqa ma la jasmi karo markaas ma la jasmi karo mar haddaan loola qastin waxaa la rabaa mutakalimka kalaamka ku hadlayaa inuu ula qasdo dalabka saabiqaahu inuu sabab noqdo ficilkaanuna musabab can saabiq u noqdo markaasaa jasmu ansaxa walow lam yuqsad haddaan loola qasdin aljazaau anaa faacilkiiya ogow walow lam yuqsad haddaan loo qasdin aljazaau jaza bilficli ficilkiina aan loola qasteyn ficilkii alwaaqici dhacay dhacdo dalabi dalabka imtanaca waxaa reebtoonaana jasmuhu jasmulficli ficilkila jasmintiisa wadalika cadamulqasdigi mihaal wadalika cadamulqasdigii dhe ayadoon jase loo qasdin ka qowli ilaahi qowlkiisa oo kale wey tacala ilah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi subxaana khud qaad min amwaalihim maaliyaalkooda xaggooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tuahiruhum bahirayda hadda fiiri dalabaa hor maray hud qaad waa amar ficil mudaarica gadaal maray oo ah tudahiru mana la jasmin maxaa dhacay ilaahi weyne subxaana watacaala ulama qasdin markaas uu leeyahay fatudahiruhum ulama qasdin sadaqa ka qaad sadaqadaasu ha dahirteen oo jasi ha noqda in loogu dambi dhaafeen ma aha ee wuxuu ula qasday sadaqa ka qaad sadaqadaasaa sifadeed iyo tilmaanteedu waxay tahay in lagu dambi dhaafada u fiirso ma aha macnuhu sadaqa ka qaad sadaqadu markaas dahirtee oo dembi dhaaf u noqotee maaha ee macnuhu wuxuu yahay maalyaalkooda seke ka qaad sadaqadaa sifadeeda waxay tahay inay dadka dahirto dembi dhaaf u keeno saas wey macnuhu sadaqada sifadeedaa saas wadalika cadamulqasdigii ka qawli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa uu yidhi khud qaad min amwaalihim dadka maalyaalkooda ka qaad sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tudahirun dahirayna oo sifadeeda waxay tahay inay wax dahirto fa tudahiruhum fa tudahiruhum marfuucun kula godo wey maa marfuucun kula goday weeye biitifaaqi lquraa'i qaariyaalka iswaafaqidooda lagu goday ha quraada asabca ula jeeda ha quraada sabcada ula jeeda qaara jasmiyey ha qaara jasmiyey aan sabcada ahayn ha biitifaaqi lquraa'i sabca iswaafaqidooda lagu rafciyey wain kaana haba ahaado tudahiruhum masbuuqan ku lagala hormaray bidalabi dalab wahuwa dalabkiina khud weeye likownihi tudaahiruhum ahaanshadiisa a loo rafciyey marfuuca ku tacaluji likownihi tudaahiruhum ahaanshadiisa loo rafciyey laysa tudaahiruhum maqsuudan bihi mid loola qastay uusan ahayn macnaa in ta'khudum haddaad ka qaado minhum ayaga sadaqatan sadaqo tudahiruhum dahirtee loolama qastin haddaad sadaqo ka qaado dahirtee loolama qastin ee waxaa loola qastay sadaqa ka qaad sadaqadaas tilmaanteedu dambi dhaaf inay keento wey oo ay wax dareento saasaa loola qasta likownihi tudaahiruun ahaanshadiisaa loo rafciyey laysa tudaahiruhum maqsuuda mid loola qastay uusan ahayn bihi tudaahiruhum macnaa in taakudum in ta'khud haddaad qaado minhum dadkii xaggooda sadaqatan sadaqo tudahiruhum tudahiruhum dahirtee loolama qastin wa inamaa wax kale ma ahan uriidda waxaa loola jeeda wa inamaa wax kale ma ahan uriida waxaa loo jeeday khud qaad min amwaalihi maaliyaalkooda xaggooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo mudahiratan dahirayda oo sifadeedu tahay inay wax dahirto fa tudahiruhum fa sifatun sifo weeye sifadaasoo lisadaqatan sadaqatan usugnaatay <laughs> lisadaqatan usugnaatay lisadaqata aada leedahay hadda edhimeedi lisadaqatin wadu waa banaanta lakin waa laga fiican yahay lisadaqatan aada leeda laamuljarana ku jirta de lisadaqatan maa laaa loo yiri fiiriya sadaqatan waa aayad qur-aan fiiri min amwaalim sadaqatan soo ma ahayn waa aayad qur-aan waa xikaayo qaacidaduna waxay tahay sawnulxarakati owla min atacasuf Ah, mar hadday lafdi qur-aan aad ka xikaayoonaydo qaacidadu waxay tahay sawnul xarakati owlaa min atacasuf inaad hadda iska duugsheexdo ood laamjerkan xarakadiisa meesha saarto waxaa ka fiican xarakadii aayadda inaad ilaashato waana banaanta xagga luqada ah, oo lisadaqatin aad dhigi karta laamtanadoo fiiraa lisadaqatan aad dhigi kartaa xikaayo aayadda adoo ilaalina ilaa markay sadaqa aayadda ku jirtay nasbisaneede qaacidaduna waxay tahay sawnul xarakati min atacasuf inaad iska dur dhabato dee iska duur sheexdo waxaa ka fiican inaad xarakadii hore ilaalido marka fatudahiruhum fatudahiruhum mafsidalaftu fahuwa smu sifatun sifa weeye sifadaasoo lisadaqatan sadaqatan usugnaatay marka walow quria haddii la akri lahaa walow quria haddii la akri lahaa biljasmi jasme haddii la akri lahaa calaa macna aljazaa-i jaze macnihiisa na lagu aqri lahaa walow quri'a haddii la aqri lahaa biljasmi jasmi calaa macnaljaza ina lagu jasmiyo dheh jasmaa iskaga tacaluji walow quri'a haddii la aqri lahaa biljasmi jasmi calaa macnaljazaai jaze macnihiisna lagu jasmiyo lam yamtanic ma reeb toonaadeen fi lqiyaasi fi lqiyaasi naxwiyi qiyaaska oo naxwiga walaakin alqiraa'atu sunatu mutabacad laakiin haddee waxa wey qiraa'adu iyadu waa suna mutabaca riwaaye ku sugan nabiga waa in laga wariyo mutawaatirna weliba looga weriyo marka haddii hadeer aayadan luqada loo fiiriyo jasmuhu ma reebtoonaadeen xagga naxwada oo waad dhihi kartaa xagga luqada khud ka qaad min amwaalihim maaliyaalkooda sadaqatan tudahirhum dahirto loogu dambi dhaafe laakiin alqiraa'atu sunatu mutabaca qiraa'ada laguma jido luqada naxwadan barto sidaan waa banaantay qurahaan iskaga akraa maya ah, lana alqiraaata sunatu mutabaca qiraadu waa suna mutabaca walow qura haddii la akri lahaa biljasmi jasme calaa macna ljazaa-i jaze macnihiisna lagu jasmiyo lam yamtanic ma reebtoonaadin fi lqiyaasi qiyaaska ay fi lqiyaasi naxwi walaakin alqiraaatu sunatu mutabaca kamaa quriya sida loo akriyo qowli ilahi qowlkiis tacala ilah waa sareeyaahe ilah uu fahab lii nabiyullaahi zakariye aada ducaysanayey fahabli ii hibee rabbiyo min ladunka cagtaada iiga hibee weliyan weli weligaasoo yarithunii idhaxlaaya yarithnii idhaxle fiiri labada qiraacada waa la akriy ha tana waa lamid fiiri hab ayaa hormartay oo dalab ah yarihu iyo ficil mudaaraca ka daamartay nacti waa laga dhigi karaa weliya waa laga sifay karaa waana lagu jasmi karaa dalabka ka hormaray labada qiraacana waa la marka tan ma sidoo kale laakiin qiro labaadaan la helin oo sakiyaadka aayaddaas kale fahab lii rabbiyow isii min ladunka agtaada weliyan caruur weligaasoo yarithunu idhaxla birafci ayaa la akriyey dhe calaa jalci calaa jacli yarithuni birafci ayaa la akriyey calaa jacli yarithuni yarithuni laga yeelideedana lagu rafciyo sifatan sifa laga yeelo sifadaasoo liweliyan usugnaatay liweliyan soo ma jeedin laamti soo kuma jirto sawnulxarakati ola min ataxasufi aha hmm, liweliyan usugnaatay wabiljasmina waa la akriyey yariuni firi wabiljasmina waa la akriyey calaa jaclihi jacli yariuni yariuni laga yeelideeda lagu jasmiyey jazaan laga yeelo fahadli isi min ladunka agtaada weliyan caruur yarisni idhaxle jasa ah. laga yeelay lilamri amarka la jasiyo ah, oo habliida ah. lilamri amarkaas la jasiyo hmm. lilamri hmm, lilamri lilamridaas maxaa ka fiicnaa liducaai iska yira ama lidalabi soo ma ilaa hadda lafdigan lama dhigi karo amar fahabli soo ma sow duca ma sow nebi zakariya hadla ma marka waxay lilamrida lafdiguu iska fiiriyey istilaaxi fiicnaayo lagu socon jira waa ka leex waxaa la raba inuu yihahdo lidalabi la jesiyo wa haadaa kanu multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafkiisa aad tidhaahdo itini iila imaw birajulin nin rajulkoo yuxibullaaha ilaahay jecel wa rasuulahu tan ma banaana jasmi ha tan jasmi ma banaana maxaa yeelay ficilka mudaaric ayaan sabaan ka sababoodin dalabka hormaray itini iila imaw birajulin rajulkaasoo yuxibullaha ilaahay jecel warasuulu tan ma ansaxayo sababtoo ah macnuu ma ahan marka aad ii keento waxaa ka sababaya allah rasul inu iska jeclaado ee waxay tahay ii soo raadi nin sifadiisu tahay alla rasul inu jecel yahay ah, nin sifadiisu tahay alla rasuul inuu jecel yahay ii keen saasaa macnaha loola jeedaa saas darteed tanjasmu maba ansaxayo wa haadaa mithaalka soo hormaray muntabisun waa mid ku dhahan bikhilaafi qowlka qowlkaa khilaafkiisa oo aad tidhaahdo i'tinii iila ima uu ii keen birajulinin rajulkaasoo yuxibullaha alla jecel wa rasuulahu jecel fa inahu ficilka oo yuxibullaha u laabanay damiirku fa inahu yuxibullaaha laa yajuusu kuma banaana fiihi yuxibu aljasmu jasma kuma banaana maxay ugu dhammaanaa weyday liannaka adiga laa turiidu inaadan doonayn anna maxabata rajuli ninka jacaylkiisa lilaahi allah iyo warasuulihi uu jecel yahay musadabatun mid laga sababeeyey inay tahay can ilityaani la imaatinka bihi rajulka lala yimaado darteedaysan ugu banaanayn aad leedahay ah, liannaka waxaad ku tacalujina laa yajuusu liannaka adiga laa turiidu inaadan doonayn darteedaysan ugu banaanayn ana maxabata rajuli ninka jacaylkiisa lilaahi allah uu jecel yahay wa rasuulu rasuulkiisa uu jecel yahay musababatun mid laga sababeeyey aysan ahayn can ilityaani la imaatinka bihi ninka lala yimaado ma doonaydid ii keen imaatinka ii keenidda aad ii keento ay ka dhali allah iyo rasul inu jeclaado saas ulama jeedid oo waxaad ula jeedaa nin sifadiisu tahay allah iyo rasul inu jecliya orad iisoo qabo shaqaad u dhiiba lahaaye isaga aamine kamaa turidu sidaad ula ula jeeda u doonayso kamaa turidu sidaad u doonaydo oo kale kamaa turiidu sidaad u doonaydo fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa aad ula doonaydo itini itini ila im itini ii imow ukrimka ku karaameeya hadda fiiri markaad leedahay itini ii imow ukrimka ku karaameeye waxaad u jeedaa haddaad ii timaad abaalmarinaan kaaga dhiga inaan ku karaameeyo oo karaamadu waxay sababkan u noqonee imaatinka aad timaado tan saas saas darteeda waa la jasmi kara middan kamaa turiidu sidaad u doonaydoo kale u dooni maydid kale laa turiidu ku tacaluja kamaa sidiioo kale turiidu aad u doonaydo fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa oo aad tidhaahdo itina i imow i'tini i imow ukrimka ku karaameeye biljasmi jasmaha dhexdiisa aad kula qawsho biljasmina aad kula qawsho maxaa yeelay liana alikraama ikraamka musabbabun waa mid laga sababeeyey an ityaani la imaatin an ityaani imaatin dhe an ityaani imaatin oo markaad leedahay itini ii imow ukrimka ku karaameeye karaamadan waxay ka sababooda imaatinkaag haddaadan imaad cidna ku karaamayna haddaadan imaan lagu karaamayma waynamaa wax kale ma ahan aradta waxaad doontay i'tini ii imow birajulin nin iila imow rajulkaasoo ms mawsuufin lagu sifeeyey bihadii sifati sifada nin sifadaas la iisoo raadiyaan ula jeeda wallahu subxana wa tacala alam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed